alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii sagaalaad oo ka mida risaaladii saxiixu lqasasi annabowiyi lisheykh abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisatu halaahuuna qisada soddonaad marwiyatun can abi hurayrata abi hurayre ayaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama lam yakdib ma been sheegin ibraahiimu ibraahiim ibraahiimkii annebiyu ee nebiga ahaa nebi ibraahim calayhi dushiisa ku sugnaato assalaamu nabadgelye qatu weligii ilaa halaaa kidbaatin saddex beenood maahane ama kadibaatin saddex beenood maahane fintayni laba beenood oo saddexdaa ka mid ah fii daatillaahi ilaahay dartii ayuu u sheegay tan koowaad waxa weeye qowluhu oraahdiisa uu yidhi innii anugu saqiimun waa xanuunsanaha tan labaadna wa qowluhu weeyaan uu yidhi bal facala waxaa sameeyey hu arrinkan oo burburinta ah kabiiruhum asnaamta kiyoodii ugu weynaa ah haadaa ee kan ah wa waaxidatan hal xaboo saddexda beenotii ugu dambeysayana fii sha'ni saarata xaaskiisii saara arrinkeeda ayuu ka sheega oo ay ku saabsanayd macnaha iyada kamuusan sheegin arrinkee ayada ku saabsan unbuu erayga u isticmaala fa innahu nebi ibraahim qadima wuu soo galay arda jabbaarin nin kaafir ah oo digtaatoriya dhulkiibuu soo galay walxaal macahu la jirankiisana ay tahay saaratu saaro waa xaaskiisi culimmada gobol baa waxay leeyihiin ninkaa boqorkaa masar buu haysan jiray qolyana waxay leeyihiin masar ma haysan jirin oo urdun buu haysan jire oo joogi jire wa kaanad saara waxay ahayd axsana annaasi dadka qofta ugu quruxsan bay ahayd aad bay u qurux badnayd fa qaala nebi ibraahim wuxuu ku yidhi lahaa xaaskiisii inna haadaakan aljabbaara ee qasbitaan badanaha oo dadka khasba in yaclam hadduu ogaado annaki adugu imra'atii xaaskaygii inaad tahay yaqlibnii wuu iga ka adkaanayaa calayki dushaada laba qof oo qariib oo musaafiriinaan aha hadduu ogaada inaan anigu ku qabana wuu iga kaa xoogayaa fa in sa'alakii hadduu ku weydiiyo uu ku yidhahda ninkan maxaad isu tihiin fa akhbiriihi waxaad u sheegtaa annaki adigu ukhtii walaashay inaad tahay walaalaan ku dheh culimmadu waxay leeyihiin maxaa farqi oo u dhexeeya inay tidhaahdo walaalaan naha iyo inay tidhaahdo xaaskiisii baan ahayo wuu i qabaa dhaqankiisaa wuxuu ahaan jiray haddii qofta dumarka ahi nin qaba ula socdo ninka wuu dilaya laakiin qofta dumarkaa ninka la socda hadduusan ninkeedii ahayn hadduu ayada ka helana inuu ayada faraxumeeyaa laga yaabaa laakiin ninkii uu badbaadiyo fa innakii adugu ukhtii walaashay baa tahay fil islaami islaamka dhexdiisaadna walaal igu taha oo haddaad hadda tidhaahdee nebi ibraahim waa nin waa waa walaalkay been maadan sheeginoo walaashay islaamnimo ku walaalownay baa tahay waa midda labaadee fa innii anugu laa aclamu ma ogi fil ardi dhulka dhexdiisa musliman ruux muslim ah hayrii aniga iyo wahayruka adiga maahane wax ruuxa oo muslim oon aniga adiga ahayn oo saaka dhulka dushiisa aan ku ogahay lama arko oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay fa aamana lahu luut nebi luut inuu nebiyullaahi ibraahiim rumeeyey halkaana nebi ibraahim wuxuu leeyahay aniya saaraa la arkaa wax muslim oo maanta dhulka dushiisa ku sugan waxaa marka suurtowda meesha marka ay joogaan luud inuusan joogin baa suurtowda kabacdi inuu rumeeyana waa suurtagal falamaa goortii dakhala uu ibraahim soo galay ardahu ninkii boqorka ahaa dhulkiisii ra'aa boqor ra'aa waxaa arkay haa saara bacdu ahli ljabbaari ninkii digtaatoriga ahaa ehelkiisii gabal ka mid ah baa gabadhaan arkay ataahu wuu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi lahu boqorkiibuu ninkii wuxuu ku yidhi ama qofkii laqad qadima waxaa soo galay ardaka dhulkaaga imra'atun qof dumar ah taasoo laa yanbaqii aysan u habboonayn lahaa ayada an takuuna inay u ahaato la noolaata ilaa laka adiga maahane nin kale oy u suubato oo saaka dhulka dushiisa jooga lama arko faarsala wuu u cidiray ilayhaa ayada xaggeeda ha la ii keenay buu fa utiya waa la keenay bihaa iyadii fa qaama wuu istaagay ibraahiimu ibraahim calayhi dushiisa ha ku sugnaata assalaamu nabadgelye ila salaati salaad buu u istaagay markuu arkay gabadhii in loo yeedhay ayuu ibraahim salaad galay falamaa goortii dakhalat ay soo gashay calayhi dushiisa lam yatamaalak ismaba uusan hananba mabas u sii kaadin anbasata inuu fidiyey yaddahu gacantiisa ilayhaa xaggeeda gacantuu la soo aado su u fara xumeeyo fa qubidat waa la laabay yaduhu gacantiisii qabdatan laabid shadiidatan ee daran gacantii baa kogtay ninkii boqorka ahaa markuu gabadhii gacantii la soo aaday gacantii waa qallasha maxay la qalashay riwaayada acraj baa waxay caddaysay markay aragtay boqorkaani inuu rabo inuu fara xumeeyo bay waxay tidhi allah yowma in kunta taclamu annii aamantu bika wa birasuulika ilaahyow haddaad og tahay waabaad og tahay inaan adiga ku rumeeyey rasuulkaaga nebi ibraahimana aan rumeeyey wa axsantu farjii ilaa calaa sawjii xubintayda tarankana aan ka dhowray wax xaaraan ah nin walba waan ka ilaaliyo aan ka ahayn ninkayga falaa tusallid calaya alkaafira ilaahu gaalka ha igu sallidin bay tiri ilaahu gaalka ha igu sallidi riwaayo kalaa waxay caddaysay oo riwaayada acraj ayana ah markuu gacanta la soo aadayey fa qaamat way istaagtay tatawada' wa tusalli ayadoo weysaysanaysa oo iyaduna tukanaysa oo ilaahay xaggiisa u cararaysa oo baryaysa salaad iyo weyso iyo barya isku darta marka ilaahay bay ninkii ku dacweysay fa qaala boqorkii wuxuu yidhi udcii ii bari allaaha alle an yutliqa inuu ii sii daayo yaddii gacantayda walaa adurrukii ku dhibi maayo maa gacantii waa iqallashaye markaan kula soo aadaya ilaahay gacantayda sideedii inuu igu soo celiyo ilaahi ii bari anna ballan waxaan kugu qaadayaa dhib dambe inaana kuu geysanayni fa facalat way samays facaada wuu ku soo noqdayo wuxuu damca haddana inuu fara xumeeyo markuu damcay inuu fara xumeeyo fa qaama tatawada wa tusalli ayana waa istaagto salaad bay isu diyaarisa riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan inay tidhi ilaahayow gacantiisa u sii da waxaaban ka baqayaa hadduu gacanta iyo dhuuntu sidaa isugu dheganaadaan oo uu ku dhinto inay yidhaahdaan ayadaa dishay oo la ii raacdo ilaahu marka uusan igu magac sheegan faqabadat way kogtay gacantiisii oo urursantay ashadda wax ka darnaansho badan min alqabdati laabitaankii alula ee hore fa qaala wuxuu ku yidhi lahaa gabadhii midla daalika arinkii kii hore markii hore ereygu ku yiroo kale uu ku yidhi ilaahay ii bari gacantayda inuu ii sii daayo laabantay hadduu ii sii daaya wax dhiba kuu geysan maaye fa facalat way samaysay fa wuu ku noqday faqubidat waa la laabay gacantiisii ashadda wax ka darnaansho badan min alqabdatayni labadii qabasho aluulayeyni ee hore labadii hore wax kasii si ka sii daran baa loo qabtay fa qaala wuxuu yidhi udci illaaha alla ii bari an yudliqa inuu sii daayay yaddii gacantayda falaki adiga waxaa kuu sugnaaday allaaha allana kugu sugnaadoo ballan ah ooaan kugu markhaatigelinayaa allaa aduruki inaana ku dhibin oona wax dhiba kuu geysan fa facalat way samaysay wa utliqat waa la sii daayay yadahu yadduhu gacantiisii wa dacaa boqorkiibaa wuxuu u yeedhay alladii ruuxii jaa'a la yimid biha ayada horta ha la ii keenaybu islaantaa ninkii marka horeba keenayba fa qaala wuxuu ku yidhi markuu u yimid lahu ruuxii innaka adugu innamaa ataytanii waxaad un ii keentay un bishayddaanin shaydaan warnaag caadi oo qurux badan baan u qaba inaad ii soo wadide shaydaan baad ii keentay buu yidhi gacantaan la soo aadaba ee qallalayso walam ta'tinii ilamaadan imaan biinsaanin qof bani aadama ah maaha waxaad ii keentay buu yidhi mar kastoon gacanta la soo aado gacantii waa kogaysaa ayana waa tukanaysaa oo salaad bay gelaysaa oo weysaysanaysa fa akhrij saar haa ayada min ardi dhulkayga ka saar biyu meel aan joogo yaana ku arkin buy idhaafiya wa actihaa waxaadna siisaa haajara haajarana sii addoon uu lahaayoo haajaro la jiray addoontaasna si idhaafi imul yidhi dhulka aan joogo iyo meesha aan ka taliyana mar dambe kuma arki karo si deg deg ah looga bixiyo tarxiil buu u qora qaala wuxuu nebigu yidhi fa aqbalat way soo qaabishay saara tamshii xaala ay soconayso nebi ibraahim bay soo qaabishay falamaa goortii ra'aa uu arkay haa iyadii ibraahiimu ibraahim calayhi salaam insarafa salaaddii buu ka baxoo ka soo gadoomay fa qaala wuxuu yidhi mahyam mal khabar warka keen ii warrano maxaad war haysaa maxaad kala kulanta ninkii qaalat waxay tidhi khayran wanaag macnaha khayr baan hayaa wanaag iyo barwaaqaan wadaa kafa allaahu ilaahi baa iga celiyey ilaahi waa celiyey yadda alfaajiri ninkii faajirka ah xumafalaha ahaa gacantiisii wa akhdama wuxuuna khaadim iga soo dhigay khaadiman khaadim shaqaalana waa isiiyey qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi fa tilka taas khaadimka laga soo dhigay oo saare la soo siiyey ummukum hooyadiin weeye yaa banii maa'i samaa'i cirka biyihiisa wiilasheediiyu muxuu ka wadaa biyaha dadkii samada cirka biyihiisa wiilashii ka dhashayow culummada gobol badan oo ka mid a ah waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa carab carab haddaad tihiin dad khaalisaad tihiin oo waxaad kulligiin ka soo jeedaan haajaradii maalinkaa la soo bixiyey ra'yi labaad baa wuxuu leeyahaa waxuu ka wadaa yaa banii maa'i samaa'i biyaha samadeeda kuwii ka dhashayow dad reer baadiyahoo xoolo dhaqataahee ahaayeen oo ahlu mawaashi ah xooluhuna waxyaalahay ku nool yihiin biyaha cirka ka soo da ka mid oo meelaha u galoo laga waraabiyo ay ku noolaadaan dadkiina xoolo ahayow culummada gobol ka midana waxay leeyihiin ciddu ula jeedaa waa ansaar keli ah ansaar odayaashay ku abtirsataana waxaa ka mid a ah nin caamir loo yaqaana ibni xaarisa waxaana lagu neynaasi jiray maa-u samaa qolyihii marka ka farcamay abu hurayra la hadlayaa wuxuu leeyahay haajara waa qoftii maalinkaas addoon ahaan loo soo siiyey saara nebi ismaaciil bayna haajara dhali doontaa haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun efiyow muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqa xadiidkan laba qodob baan ka ishaaraynaa qodobka koowaad waxa weeye muxuu ina tusinayaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa inay mashruuc tahay al ukhuwa alislaamiya walaalnimada islaamka waxay dadku walaalo ku yihiin islaamnimadaasaa walaalaynaysa adiga xaaskaagu walaalaad tihiin oo dadka islaamka ahoo daa'irada soo galay oo moorada islaamka ku jira kulligood waa walaalaha laba xadiidku wuxuu ina tusinayaa yoon ka faa'iidaysanaynaa sarbeebaha noocan oo kalea in lala yimaado hadday duruuftan oo kale ku qabsato dadku waxay u qaadanayaan markay tiray ninkaasi waa walaalkay laba walaalaahoo wada dhashay asaguna wuxuu ula jeedaa walaalnimadii islaamka saddexaad xadiidku wuxuu ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa in la isu ruqseeyey qofka daalimkaa ah mararka qaarkood oo jabbaarka ahoo dadka khasba axkaamtiisa in loo hogaansamo hadday danta kugu khasabto xaaskaagii ugu yeer buu leeyahay oo ugu yeeranaya wuxuu sameeye ma yaqaano waa dirqisan yihiin oo waa dhiban yihiin xadiidku wuxuuna tusinayaa oo ka faa'iidaysanaynaa qofka gaalkaahi hadduu wax ku siiyo wixii uu ku siiyeyna xaaraannimo aadan ku ogeyn waad ka qaadanaysaa addoon buu soo siiyey haajaro la yidhaahdo addoontii bay qaadatay nebi ibraahimna waa xaaraan muusan odhan bal culimmadu waxay u daliishadaan hadduu hadiyad kuu keena gaalku hadiyadda in laga qaadanayo laakiin gobol culimmada ka mid ah waxay leeyihiin hadiyadda wuxuu kuu siinaya waa inuusan kugu sabsabanayn hadday tahay wuxuu kugu sabsabanayo oo diinta islaamka kaaga saarayo ma ka qaadanaysin laakiin macruuf iyo ixsaan iyo wanaagaad isu gasheen iyo macaarif iyo aqoonnimo hadduu kugu keenay laa ba's xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey mar haddaad tahay qof mukhlis ah daacad ah ilaahi subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa ka shaqeeya awaamirtiisana u hoggaansamay wuxuu ka reebayna ka haray arrinkaasu wuxuu keenayaa dacwadaada in la aqbalo sidaa ogeed bay tiri ilahu gacantiisa iga qabo waan ku rumeeyi rasuulkaagaan rumeeyi xubintaydaan dhowro zino ka ilaaliyi ilow cadow waa igu sallidi ilaahina waa ka aqbala xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey oan ka faa'iidaysanaynaa ilaahay baa ku filnaanaya qofkii ilaahay cibaadada u baraxtira ducadiisana ilaahay subxaana wa tacaala u baraxtira tira ilaahay baa qofkaa ku fillaanaya camalkiisa saalixa sababkiis asxaabulqaar oo hog ku soo dumay baan soo marra camal saalixay ilaahay ugu tawasuleen xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka saalixiinta heewan wanaagsan ilaahay inuu imtixaamayo imtixaankaasna waxaa ka dhalanaya darajooyinkooda in kor loogu qaadee maaha inay nuqsaani ku imaanayso wuxuu xadiidku ina barayaa kurbo iyo mushkila hadday kugu timaado arrimo culusi ku soo waajahaan mafsacaya meesha loo cararaa inay tahay salaad iyo duca iyo alla xaggiisa walidaalika nebigeenna waxaa ka sugan ambiyada ilaahay markii dhibaata ku dhacdo waxay ahaayeen masaajidda iyo salaada iyo cibaadada kuwa u degdega meel kale maysan milicsan jirin oo aadi jirin xadiidku wuxuu ina tusinayaa weysada iyo salaaduba wax ummadda nebi maxamed khaas ku ah inaysan ahayne ummadihii ka horreeyo muslimiinta ahaana weyse iyo salaad inay lahaan jireen taana xadiidku wayna tusinaya xadiidkan rag baa waxay ku fureen shubahaad ay leeyihiin wax jira ma aha dhowr qodob bayna shubahooyinkaasi salka ku haysaa marka koowaad waxay yidhaahdeen xadiidkan qur-aanka ilaahay buu ka hor imaanaya nabinimada nebi ibraahim buu ka hor imaanaya abu hurayrana waa wariyey yidhaahdeen oo abu hureyre goori u maagaan qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheega wadkur fi lkitaabi ibraahiima innahu kaana sidiiqan sidiiq inuu yahay runbadana baa qur-aankii sheegay nebi ibraahim xadiidkaana wuxuu sheegayaa saddex beenood inuu sheegay qur-aanka ilaahay marka wuxuu sheegay iyo xadiidkaana wuxuu sheegay waa iska hor imaanayaabay yidhaahdeen meesha ha laga taar laga saaray yidhaahdeen ragga sidaa maray waxaa ka mid a zamakhshari waxaan ka wadaa raazi fakhrudiin uraazi baa ka mid a kitaabkiisa mafaatiixulgeyb buu arrinkaas ayadaa aada ugu fogaaday wuu radiyey wuxuuna yidhi waxaa xadiidkan wariyey qoliyo xashawiye ah dadka ahlu sunnaha wanaagsan oo xadiidka nebiga iyo aayaadka sifaadka iyo axaadiidu sifaad sidooda ku wariyo xashawiye u yaqaana qur-aanka ilaahayna waa ka hor imaanayaabuu inaan nebi ibraahim baa been sheegay aan idhaahdo iyo ruwaad majaahilo waxay yihiin aan la aqoon inaan idhaahdo ayagaa been sheegay waxaa fudud buu yidhi inaan kuwaanan aqoon aan idhahda been bay sheegeen kuwa aan la aqoonoo majaahiishah la sheegaya waa abu hureyreyi ragga ka wariyey xadiidkana abu hureyre keliya ma warin abu hurayraa wariyey anas ibnu maalik baa wariyey abu saciidin alkhudri baa wariyey duruq badan buuna ku yimid xadiidku bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodii nasaa-ina way wariyeen marka fakhrudiin uraasi halkaasu asagu mara rag badanna waa ku oo waa raaceen laakiin culummada muslimiinta waxay badankooda u badan yihiin weliba khaasatan ahlu sunnaha beenta nebiyullaahi ibraahim oo la sheegayo been nebadiisa wax u dhimaysaa ma ah kow qur-aanka nebi ibraahim ilaahay isagoo ka warramaya wuxuu sheega nebi ibraahim tulkiis inay u yimaadeen intuu asnaamti ka burburiyey man facala bi yaa arinkan sameeyey markay yidhah war aalihadayadii yaa sidaa ku sameey anta facalta bi haada sidaan ma adaa ku sameeyey aalihadayadii oo burburiyey wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum haada asnaamta intii yaryarayd buu inta burburiyey buxabadkii kuwa yaryaraana baabahabu ka dhiga digaabbaasaha kii ugu weynaana waa reeba markay u yimaadeen bu wuxuu yidhi kanaa laayeybi ku yaryaraa ilaahyadiina i yaryaraada saaka ka tagooteen ninka xasuuqo eber ka dhigay waa kan ee weydiiya hadduu idinla hadli karo waxaa tidhahan waryaha asnaamti maxaad u lays maqori baa hadlahaya meel taagan markaasay baraarugeynu ogaadeen wuxuu inuusan hadli karinba haddaad marka tidhahdee nebiyullaahi ibraahim baan hawshaa ka difaacayaa ayadan qur-aanka nebi ibraahim asagaa dumiyey oo laayey asnaamtii uu burburiyey maca qori meel taagan bulah qorigaanaa laayey oo warkaalana raac markii la yidhina waana xanuunsanahay buu hi ha hayso saaka ma bixi karo wax xanuuna oo hayado hadda gooni loo sheegayna lama arko isaga unbaa yidhi waa xanuunsana tan marka xaggee geenaysaan waxaa saddexaad nabiyullaahi yuusuf walaalihiis oo u yimid oo aan garanaynoo noqday buu yidhi alaabtooda waxaa la dhexgeliyo haddana rag buu ka daba dira markaasaa wuxuu ku leeyahaa ayatuha alciiru innakum la saariquun tugbaatihim buu yidhi ah, boqorka alaabtiisi baad wax ka soo xadeena kaalaya waxay xadeenna lama arko waa alaab asagu uu soo geliyo yidhi haloo geliyo nebiyullaahi yuusuf marka markuu leeyahay ayatuha alciru inakum la saariquun sanaadiqoy mabeen buu sheegaya nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi yuusufse ma been buu sheegayay jawaabtu waa maya been ma sheegin macaariid bay culimmadu u yaqaanaan iyo tawriya sarbeeb bay u yaqaanaan wax qofkuna si u qaadanaya aad u sheegaysay adiguna si aad ka wadid anugu waan xanuunsanaha qof jiranoo tabcaanay kuwa haystaan bal facalahu kabiiruhum inuu geedkaanu waxleeyey uu sidaas ka waday ayagu u asna si kalu ka wadaa walaashay weeyaan wuxuu ula jeedaa walaashay muslimada weeye ayaguna waxay u qaadanayaan walaal la dhalatay marka waa nina si ku yidhi nina si u qaaday weeye qofkaanuna sibuu ka watay abuubakar iyo nebigoo soo hijroodoo wada socda oo abuubakar ciro badan oo ay ka muuqato nebigaa ka da'weynaa laakiin da'da muuqashadeeda abuubakar baad moodaa inuu ka da'wen yahay marka la arko oo ay wada socdaan baa ninu u yimi markaasuu ninkan kula socdo muxuu yahay nabigu marka rabaa inuu badbaadiyo uusan u sheegin markaasuu yidhi haadin yahdiini ariiq waddadu itusinayaabyo waddada nebigaa horeeya abubakara gadaal buu saaran yahay war muxuu yahay kula socda abubakar waddadu igu hanuuninaya itusinayaabi ninku wuxuu u qabaa safar baan ahayo waddooyinkaan kala tustusinhaya waa kala yaqaanaa waa daliil abuubakarra wuxuu ula jeedaa diinta islaamku igu hanuuninaya waa rasuulkayga dhabtah buu ula jeedaa culummada gobolkood baa waxay leeyihiin bixaddi daatihaa beenta marra waxaa laga yaabaa inay ammaanaato wax fiican noqoto marna waxun ay noqoto waxaa dhici karta runtu inay mararka qaarkood dhib soo jiidoo xumaato mararka qaarkoodna waa fiicantaho waa sida qaalibka ah amhilo iyo tusaaleay keenaan waxaa ka mid ah nebi ilaahay hadduu kuu yimaado waa tusaale ahaan oo yidhaahdo cadow baa i cayrsanaya i badbaadiyo gurigaaga i geli oo aad guriga gelisay oo cadowgii ku yimaadaan oo ay ku yidhahdaan nebigii meeyi soo gurigaaga kuma jiro waxaa waajib kuga ah inaad been sheegtay oo aad kuma jiro weliba xataa ku dhaaran karta wallaahi bilaahi saddex ilaah loogu dhaartay inuusan ku jirin baad leedahay wa ilaa haddaad tidhaahdo gurigu ku jiraa waxaad noqonaysaa ruux ka shaqeeyey nebigii ilaah in la dilo qof madluum oo cararayaa kuu yimid wari badbaadi buu ku yidhi gurigaad gelisa cadowga cayrsanayaa kuu yimid mee ilma baad leedahay xoolo ammaanaha laguu dhiibay oo lagu yidhi xoolahan cadow baan ka baqayaa inay iga qaataana iihay hay xoolihii baad xajinaysaa daalimiintii baa ku yimid hebel xoolihiisii kee inaad dhacnaan rabnaayo il iyo baal ma saarin baad leedahay marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa beentu inay mamduux noqoto kaba fiicnaataba runta wax hadda nebinimada nebi ibraahim wax u keenayana ma ah aayadaha qur-aanka oo ilaahay sidiiq ku sheegay waa sax waa runbadane ambiyada ilaahayna tabliiqa ay dadka diinta gaarsiinayaan kama been sheegaan si caadiyana ilaahay baa uga ilaaliya subxaana wa tacaala tan ayadaah la sheegahayana culimmadu waxay leeyihin waa sarbeeb xataa sarbeeb haddaan la odhanoo la yihahdo waa beenna duruuf iyo xaajaa keentay naftiisuu ku badbaadinayey marra xaaskiisuu ku badbaadinayay been aad naftaada ku badbaadinaysid ama walaalkaayoo muslima aad ku badbaadinaysidna shareecadeennu xataa waa qabta oo nebiyulaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam moxamed ibnu maslamu inta diray buu nin gaaloo ummadda dhibay oo kacab la odhan jiray soo dil wuxuu yidhi waan soo dilahayaa inaan sirana waa rabaa buu inaan wax kaa sheegaan rabaa laakiin waxaan rabaa inaad ifasaxdid inaan adiga nebi maxameda wax kaa sheego siaan asaga u dilo ii fasax buu fasax baad tahay buu ninkii kacab ahaa intuu u tagay oo la iswaraystay oo yidhi ka warra ninkii maxamed ahaa war dhib baaba kala kulannay bi xoola keenada unbu nagu hayaa bi aad ku daali doontaan bi waa dhow uu idin cayrayn doonaa bi ninkaas si ugu sheekaynahayay oo ku hayay alla niyaho madaxaagu udgoonaayo dhunkay iyo si ugu hay markii dambe kurku u dhereeyey waa dilay nebi maxamed aa fasaxay sal alih wasalam saxaabadii la dhibayey oo maka joogtay oo bilaalya ka mid ahaayeen nebiyulaahi maxamed intay u sheegeen bay ku yidhahdeen waana la dilo waana la cadaaba maanta ilaa markii dambeeta aan ilaahay ku gaalownay maxaan samaynaa iimaankiina ka warrama qalbigayga waa fiicnaaba laakiin carabka markaan cadaabka xamili weynay waa dhawaaqayni ilahay baan ku gaaloobaynay hadday idinku celiyaanna ku celiyaba gaalnimadii ku dhawaaqabi ilaa man ukriha waqalbuhu mumain marka duruuf khaasaa keentay dhaqan iyo caado u lahaana ma aha ama sarbeeb baa lagu awilo culummadu ku fasireen haddii la yidhahda been caadi ay ahaydna wax caadiyo iska bannaan bay noqoto dhib iyo dararku haysta aad isaga difaacays abu hureyre keligeena xadiidka ma orina rag badan baa wariyey ninka la yidhaahda raazi oo hawshaan ayadaa awilayna oo diiday baan ka wadaa keligeed maaha wuxuu diiday qisayin iyo axaadiid badan oo saxiixaynka ku soo aroortay buu gaashaanka u daruura sababtuna waxa weeye wax kastoo caqligiisa ka hor yimaado axaadiista nebi maxamed gaashaanka u daruuraya waa diidaya walidaalika baa dahabi wuxuu leeyahy raximah ullahu tacaala kitaabta ninkaas uu qoray balaayooyin buu ka buuxiyey iyo inxiraaf iyo aafooyin ayuu ka buuxiyey aakhirkiina waxaa la sheegaa xayaatadiisa ugu dambaysay inuu toobad keenay oo gabay dheer ka tiriya nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu uu leeyahay ou toobad keenay alqisatu alxaadiyatu waalhalaahuun qisada soddon iyo koobaad qaala wuxuu yidhi qaala rasuul can ilxaaris waxaa laga wariyey alashcariy radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ina allaaha alle amara wuxuu faray yaxya bna zakariya yaxyihii ina zakariyaaha bikhamsi kalimaatin shan eray shantaa eray oo yacmalu uu ku dhaqmaya bihinna ayaga wayaamuru uu faraya banii israa'iila ree bani israa'iil yacmaluuna inay ku dhaqmaan bihinna ayaga waa shan arrimood nebiyulaahi zakariyaw shantaasaan adigana ku faraa ilaahay ku yidhi ree bani israa'iilla waxaad gaarsiisaa inay ku dhaqmaan wa inna ciisa bna maryama ciisihii ina maryama ahaa baa qaala wuxuu ku yidhi lahu yaxya bnu zakariya ina allaaha alle amaraka wuxuu ku faray bikhamsi kelimaatin shan kelimood shantaasoo tacmalu aad ku dhaqmaysid bihinna ayaga oo wa ta'muru aad faraysid bihinna ayaga bani israa'iila ree bani israa'iil yacmaluuna inay ku dhaqmaan bihinna arrimahaas fa imaa an ta'murahum inaad adigu fartid oo fariinta ilaahay kuu soo dhiibay aad dadka gaarsiisid wa imaa an aamurahum in aan anigu faro labadaa kala dooro qaala yaxyi wuxuu yidhi innaka adugu walaalle in tasbiqnii haddaad igu hormartid bihinna arrimahan shanta ah khashiitu waxaan ka baqayaa an ucadaba in la i aw ow yukhsafa ama la ila gooya bii aniga dhulka in la ila gooyo ilaahay farriinu aniga ii soo dhiibay oo uu yidhi ku dhaqan ummaddana gaarsii haddaan aniguna gaba adiguna aad gudbisid waxaan ka baqayaa dhulka in la ila gooyo ama ilaahay uu i qaala nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fa jamaca wuu isu keenay yaxye annaasa dadkii fii beytilmaqdis beytilmaqdis buu isugu keena xata mtala'a ilaa masaajidkii uu buuxsamay beytulmaqdis wa qacada ay fadhiisteen annaasu dadku cala shurufaati bannaanka iyo meelaha taagtaagga iyo bannaankaasaa ah dadkii gabraden inta masaajidka qaadi waayey qaala nebigu wuxuu yidhi fa wacada wuu wacdiyey nebi zakariye hum dadkii nebi yaxye yaxya bnu zakariya dadkii ayuu waaniyey qaala wuxuuna yidhi waa kan wacdigiiye inallaaha alle amaranii wuxuu i faray bikhamsi kalimaatin shan kelimood shantaasoo acmalu aan ku dhaqma bihinna ayaga wa aamurukum aan idin fara an tacmaluu inaad ku dhaqantaan bihinna ayaga ulaahunna midda ugu horraysa shantaas an tacbudullaaha ilaahay inaad caabuddaan weeye oo walaa tushrikuu iidaan la wadaajin bihi bilaahi alle shay-an waxba inaad ilaahay keligii caabudaan oo cibaadada u barax tirtaan cidna idaan wax ugu darin waa towxiidkii waa ihbaat iyo nefyi an tacbudullaaha waa ila allaahu walaa tushrikuu bihi shay an waa laa ilaaha wa ina mathala man ruux tusaalihiis waxaa weeye ashraka la wadaajiyey bilaahi alle ruuxa ilaahay shirkiga u sameeyaa wuxuu la mid yahaa ka mathali rajulin sida nin oo kale ishtaraa soo iibsaday cabdan addoon min khaalisi maalihi xoolihiisa khaaliska ahoo xalaasha u ahaya asagu ulaabu ka soo iibsaday bidahabin dahab oo wariqin ama fido dahab iyo fidaad ninku soo iibsata addoon ah qaala markaasuu ninkii addoonka ahay uu soo iibsadu wuxuu ku yidhi haadihi tani daarii gurigaygu weye gurigaan anaa leh wa haadaa kanina camalii goobtaydii shaqada weeyaanoo waa meeshii layga shaqaynayey facmal shaqeeh dukaankayga iyo baakhaarkaygaan iga shaqee anaa iska leh wa addi ii soo gud ilaya xaggayga wixii aad ka soo faa'iidiy dukaankaygana gurigayga igu keen marka waadix ma yahay nin adiga kuu shaqaynaya aad leedahay gurigaanna anaa leh goobtii shaqadana waatan ka shaqee goobta shaqada waxaad maanta soo heshidna caawa gurigayga igu keen ninkii muxuu sameeyey fa jacala wuxuu bilaaba yacmalu inuu shaqaynayo dukaankiibuu tegaya maalinto dhan waxbuu gadaya wa yu-addii laakiin uu u gudanayo xoolihii siinaya ilaa hayri sayidihi ninkii asaga addoonka uu u ahaa cidaan ahayn buu galabkii xoolaha ku wareejinaya fa ayukum kiineebuu yasuruhu farax gelinayaa an yakuuna inuu ahdo cabduhu addoonkiisu kadaalika sidaas intaan addoonba la gaarin dukaanka iyo baakhaarka aad leedahay maanta nairobi ninka kaaga shaqeeya oo subaxii subaxa aroor hore inta furasu suu u shaqaynaya maqhrabkii inta qaada dukaanka kaasoo horjeeda ninka jooga yidhahda qaada lacagtan muddo intee la baad ninkaasi adugu wada shaqayn kartaa badbaadidse inseebuu kaaga badbaadi karaa ninkaas bangaani baad geenaysa waa xiraysa ama waa dili waad khaarijin ninkaas xolahaygibuu dhacay wuxuu iisoo wareejinayo o dhan intaasay ahay dhib baad geysanaysaa qofkee raalli ku noqon lahaa waa qofna ilaahay inuu ku khalqay khalqidda markuu asagu ku khalqayana cid ilaahay ugu kaalmaysay ma jirto oo wax uga baahan yahay isagaa ku arsaaqa noloshaada iyo geeridaadaba asagaa gacanta ku haya icaabud buu ku yidhi keligay inaad tidhaahda ilaahu arsaaqadaan kaa sugaya abuurkaygana adaa iska leh cibaadada laakiin wixii a ah abootooyin iyo ayuuyooyin iyo awliya kula leh oo keligaa matiid hawshu waa badan taha arrinkaas waa dulmi sida awgeed buu shirkigu wuxuu noqday dembi ruux aadamaha uu gala ruux dembiga ugu weyn buu noqday qofkee marka arrinkaa ku farxaya arrinkaas waa arrinka koobaadee towxiid baan idinku baaqayaabi arrinka labaad maya kii koobaad baa weli socda wa in allaaha alle khalaqakum wuu idin abuuray u fiirso isagiibuu rabaa inuu usii waadixiyo wa rasaqakum wuu idin arsaaqah falaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi asaga shay-an waxba arsaaqda cidna uguma dartaan oo keligii baa idin arsaaqa khalqigiinna iyo ahaysiintiinna iyo abuurkiinnana asagaa leh cibaado markay timaadana keligii caabuda qodobka labaad wa aamurukum waxaan idin farayaa bisalaati salaad fa idaa goortii sallaytumaa tukanaysaan falaa taltafituuha milicsaninoo baallaha dhuganina iska ilaaliya inaad geesaha fiirisaan geesa fiiridku laba midunbuu noqon karaa mid macnawi ah iltifaatku wuu noqon karaa mid xisiyana wuu noqon karaa macnawi waxa weeye adoo salaaddii ku jira qalbigaaga inaad ilaahay ka leexisidoo wax kale ku mashquulshid waa iltifaat aad ilaahiya salaaddii ka jeensatay adoo salaaddii ku jira qalbigaagiiba ha jooga hadduu doonee inaad qibladii ka jeensatidna dee salaadiina waa kaa burtay ilaahina waad ka jeensatay saddexaad adoo qibladii u jeeda wejigana aan ka jeedin qiblada inaad ilqooreedka wax ka fiirisid dadka qaar baad arkaysaa maanta dhan saas ku haya qiblada u jeedaa laakiin dadku saa ula raacaya bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan raxiim saasuu ka marka saasuu isha ula wareegayaa qibladiina kama jeensan nuqsaan baa salaadiisa gelaysa wax maslaxaha keentay haddaysan jira laakiin maslaxa hadday keentay matala adoo salaaddii ku jira shanqar baa dareenta waxaa isleedahay war armu libaaxya ama mas soo socday ilqoreedka inaad ka fiiriso waa kuu bannaanta ilmo yar baad ka baqaysaa dab meesha ka shidan iyo inuu wax ku dhaco adoon qibladii ka jeensan inaad isha baasheeda ka fiirisid arrinkaas waa banaan wixii maslaxaho dhan baana saasa ah. laakiin ayadoon wax baahiyi keenin dadka maanta o dhan sigiiska dhex maraya inaad indhaha la raacraacdin arrinkaasi dhib buu kuu keenaya wa aamurukum waxaan idin farayaa bisiyaami soon wa inna mathala daalika kaa tusaalihiisu waxaa weeye qofka soomaya ka mathali rajuli nin oo kale ninkaasoo kaanat macahu asaga la jirankiisa ay ahaatay suratun kiishadh fiihaa dhexdeeda ay ku sugan tahay miskun wax udgoon oo miski ah wa macahu ninkaa waxaa kaloo la jirankiisa ahaadoo la socda cisaabatun koox kulluhum kooxda la socda dhammaantood yucjibuhu mid walba waxaa cajab gelinaya an yajida uu jecel yahay an yejida inuu helo riixahaa carafta meeshaa ka soo kankamaysa dad baad la socotaa kiish baad wadataa waxbaad wadataa baad wadataa miski baa kugu jira carafta iyo udgoonka ka soo kankamaysaa dadka kula socdo dhan qof walba wuxuu rabaa inuu ursado wa ina siyaama soonku adyabu wuu ka udgoon badan yahay cindallaahi alla agtiisa min riixilmiski miskiga iyo catarka iyo baraafuunka udgoonkooda soonka qofka sooman markuu calooshiisu ay marato uu gaajoodo waxa ka soo baxayo urka ah baa ilaahay wuxuu u bedelayaa inuu miskiga ka udgoonaado qiyaamada wa aamurukum waxaan kaloo idin farayaa wuxuu soo faray towxiid iyo salaad iyo soon afraad wuxuu yidhi wa aamurukum waxaan idin farayaa bisadaqati sadaqo wa inna mathala daalika kaa tusaalihiisu waxaa weeye ka mathali rajuli nin oo kale asarahu ay qafaasheen alcaduwu cadow qofkaa sadaqada la baxaya wuxuu la mid yahaa qof cadow gacanta ku dhigay wa qaamuu way u soo istaageen ilayhi xaggiisa fa awthaquu way xireen yaddahu gacantiisay ilaa cunuqihi luquntiisa ku xireen luquntii gacantay isku xidheen fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi markay xirxireen hal lakum ma idiin sugnaaday an afdiya inaan furto nafsii naftayda minkum idinka haddaan isfurtoo xoolo la baxo ma iska kaydaynaysaan markaasay yidhaahdeen haa qaala nebigu wuxuu yidhi fa jacala wuxuu bilaabay yucdiihim inuu siinayo alqaliila wax yar iyo walkaiira wax badan oo xoolo ah liyafukka suu u fakiya nafsahu naftiisa minhum ayaga marka qofka sadaqada bixinayaana naftiisa wuxuu ka fakiyey cadowgii shaydaankaha buu ka fakiyey wa aamurukum waxaan idin farayaa waa midda shanaad oo ugu dambaysa bidikrillaahi xuska alle weliba kahiiran in badan xus keliya ma aha inaad in badan ilaahay xustaan subxaana wa tacaala wa ina maala daalika kaa tusaalihiisu waxaa weeye ka mahali rajuli nin oo kale dalabahu ay raadsadeen alcaduwu cadowgii siraacan si weliba deg deg ah cadow baa cayrsanaya oo ku raranoo cagta cagta u saaray fii aaharihi raadkiisa xataa idaa ataa ilaa uu ka yimid calaa xisnin dhufays xasiinin lamagalay ah say u cayrsanayeen buu wuxuu ka soo galay xarun lamagalay ah fa axraza wuu ilaaliya nafsahu naftiisibuu wuxuu ku ilaaliya fiihi xisniga dhexdiisiibuu naftiisa ku ilaaliyay meel ay ka galaan bay waayeen kadaalika kaasoo kale waxaa la mid ah alcabdu addoonku laa yuxrizu ma ilaalinayo nafsahu naftiisa min ashayddaani shaydaan kama ilaalin karo ilaa bidikri illaahi xuska alle inuu haysta maahane waxaa shaydaan kaa badbaadin karaa waa uun dikriga ilahi ilaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub dikriga ilaah bay quluubtu ku xasisha shantaa dardaaran ayuu nebiyullaahi yaxya ibnu zakariya reer bani israa'iil u jeediyey nebigaana inoo sheegay sala alla calehi wasalam wa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi markuu intaa sheegay oo nebi zakariya yaxye intaa ka soo sheegay wa ana aniguna aamurukum waxaan idin farayaa bikhamsin shan amarani allaahu alla i faray bihinna ayaga shan waxyaalood oo anigana ilaahay i faray baan ummatul muxamed ay ana idiin sheegayaa buu nebi maxamed haddaan midda koowaad aljamaacata midnimada ummadda islaamka inay midowdo oo ishaysato oo awooddooda ee mid noqoto inaad ka shaqaysid intaad nooshahay inay kala burburto oo kala daadato oo dowlado kala noqoto oo maamul goboleedya u kala goodo intaad nooshahay ka shaqayn midnimada ummadda islaamka ka shaqee qodobkas labaad wasamca maqlid in la ismaqlo ilmihii la dhalay waalidkii uu maqlo gabadhii la qabay ninkeeda ee adeecdoo maqasho waxa weeye ardaygii macallinkiisii uu maqlo qof kasta ummaddii madaxweynaheedii iyo ciddii xukumaysay iyo maamulkii la adeeco la maqlo iyo wadaacati in la is adeeco in la ismaqla ama la is adeeco waxaa shardi ah waxaa la iska maqlaya ama la iska ateecayaa inay tahay wax daaca ilaahi ah oo waalidka hadduu ku yidhaahda diinta ka bax ama salaada iska daah ama waxba soomin ama madaxweynuhu uu yidhahdo maanta yaa la tukan waa maalinkii waxa weeyaan xorriyadda la qaatae salaadana waa la iska cafiyey ha la iska daayo laga yeeli maayo iyo walhijrata hijro in la hijroodo maxaad ka hijroonaysaa hadda wakhtigii nebigu uu joogay madiino qofkii islaamoo ree maka inuu nebiga usoo hijroodaa waajib ahayd intaan la furan mako hadday maka la furtay oo dhul islaan ay noqotay qofkii maanta dhul gaala jooga diintiisana aan xor u ahayn dhibaatana ay haysatoo baqayo diintiisa u baqaya inuu dhul islaan u hijroodaa ku waajib ah qofkii dhul muslin jooga laakiin dulmi iyo dhibaato ku qaba bidcadaa ku badan shirkigaa ku badan waxa weeyaan diinta ilaah baa lagula dagaalamahayaa dadka noocaasoo kale ah qofkii inuu ka wareego meel sunnadu ku fiican tahay uu wareego ayaduna waa qayb hijrada ka mid a ah. wixii ilaahay uu kaa xarimoo dhan inaad ka hijrootid waa qayb hijrada ka mid ah iyo waljihaada jihaad in la kordhigayo in la godo alhijratu aljihaadu alsamcu aljamaacatu kulli la yihahdo wada bannaanta iyo waljihaada dagaalan fii sabiilillaahi jidka alla lagu dagaalamo oo loo halgamo si kelimada ilaahay u kor noqoto faman ruuxii faaraqa faaruqa oo ka dhexbaxa aljamaacata ummadda islaamka midnimadeeda qiida shibrin taaka wax la eg khalaca wuxuu siibay al islaama islaamku wuxuu ka siibay min ra'sihi madaxiisuu islaamka iska siibay islaamku waa iska bixiye qofkaasu sidii shaati iyo qamiis ahaan buu islaamka isaga siibay ilaa goormuu ka maqnaanayaa islaamku ilaa an yarjica inuu ka noqdo mahane ilaa aad ka noqotid oo ummadda islaamka midnimadeedu usoo noqotid islaamka aduguna waad ka maqanta waman dacaa qofka u yeerta ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliga habarwacashadiisii tolbeelay gumownay yaa reehebelah reehebel baana haysta aan iska dhicinno dadkaa la kicinaya marka aftahano siyaasiyiin inta la sameeyo oo lacag la siiyo wax buufinayaan marka ummaddii bay marka waxay kicinayaan xasaasiyad bay abuurayaan dadka noocaasoo sidaa sameeya oo qabyaalada iyo anaaniyada iyo dad iskudiritaanka u olo oleeyo ku dhawaaqa arrinkaasiyo tolbeelayay fa innahu ruuxaasi min juuhaa jahannama jahanamo dadka galaya iyo jamaacadiisu ka tirsan yahay iska ilaali marka qof muslimaata ummadda islaamkaahi waa islaam nebiyullaahi ibraahim iyo saara waxa isu keenayba adiga dadka kalena isu kiinkeenoo islaannimo ah walaashay muslimadaa tahay buy hadduu cad yahay iyo hadduu madow yahay iyo haddaad kala jinsiyad tihiin iyo gobollo kala duwan haddaad kala degan tihiin almuslimu akhulmuslim muslim waa walaalkiisa qofka kaloo muslimka ah laa yadlimuhu ma dulmiyo inaad marka adoo nin da' weyn ah waxa weeyaan aada u rarnaatid qabiil oo qoryaha u qaadid ramadaanka hadda kuwaa dagaalamahaya soo ma jiraan markaasaa idaacadaha laga hadlaya isla haddana annagaa guulaysanay gacantaan ku haynaa saasaan nahay dagaalku wuu soconahayaa ma gaban doono xataa la xishoon maayo xishoodku waa laga tegay waxaa laakiin cajiib ah raggan idaacadaha ka daryooy ka hadlahaya dagaalka kuma jiraan ayagu guryahooda la iska fadhiya casiirkooda la iska cabahaya dhallinyaro iyo da'yar iyo dadaan aqoon badnayn baa inta waxa weeyaan la laab kiciyey baaliya ku dhammaada dabka rabadaankiina idinka idintaalaahi gubda halkaasaa marka laga hadlaa ilaahay waa in looga baqa arrinkaas kuwa laakiin halkaa kusii dagaalamayana waxaa ka sii daran ninkii halkaa isagoo joogo masaajidda safka hore ku jira waxaa la safan la janqaadahay maxaa maanta la sheega ma inagaa guulisanay mise ree war adugu yaata man anta yaataa horta ree maxaa kaa galay keliga adoo adduunkaan timid keliga adoo ana waa ka tegaysa keliga adoo ana ilahay baad hor imaanaysa miyana sidaa ahayn abshir bacadle ilahay ha naxariisto baa wuxuu yidhi qadarkaa iga heliye qolama sheegteenbi markuu qabyaaladda soomaaliyeed arkay oo waxay wadaan arkay oo wixii u cunumi weyday buu wuxuu yidhi qadarka ilahay baa iga heliyo hadda reer hebel baan hobaa la waana sax qofku reer buu ka dhasha laakiin haddaan qadarkaa ilaahay jiri lahayn buu yidhi weligay reer hebel baan hama sheegteenbi qolama sheegteenbi marka waa in la iska ilaaliya arrinkaas anaaniyadda noocaas iyo qabyaalada noocaas laga waanto bulshadana laga wacyigeliyo jahanabaad ku gelaysaa haddii kaleeto su-aashaa nebiga u fiirta la weydiiyey oo muhimka ah markii nebigu yidhi qofkii qabyaalad u olooleeyo dacwaljaahiliya hadday ficil tahay iyo hadday qowl tahayba la yimaada jamaacada jahanabo gelaysuu ku jiraa qiila waxaa la yidhi wa in saama haba soomo oo wasalla ha tukado xataa hadduu tukado ama uu soomo bilaha rabadaan soomo ma tolbeelayay isu soo baxayou reero isugu diray buu jahanamo ku gelayaa qaala nabigu wuxuu yidhi wa in saama ha soomo oo wasalla ha tukado riwaayo xadiidka lafdi kale wuxuu aha wazacama annahu muslimun oo ha ku andacoodo inuu muslim yahay mar hadduuba arrimaha ku dhex jiro jahanabuu gelayaa buu nebigu sala allah aleyhi wasalam mar hadday sidaa tahay oo qabyaaladii la isu diiday maxaa xala xaggee la aadaa maxaa isugu dhawaaqa dadkan waxbay rabaane fadcuu isugu yeera bidacwa allaahi ilaahay wuxuu idinku yeeray yeeritaankiisi alladii allahaasoo samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin almu'miniina mu'miniin cibaadallaahi addoommada alle magacyadaasaad leedihiin baa lih saas maaha dowladahan kala xirxiran oo meelaha lagu magacowday oo qabiil ahaanta la isugu laynayo ilaahay ma ogola muslimiin mu'miniin addoommo ilaahay kooxahan diinaha oo laftirkooda magacyada kala duwan sheeganaya oo maryaha kala duwan qaadanaya cimaamad guduudan iyo tusbacad iyo la kala qaadanahayo kii caan lagu arkay le kan muujeeda waa noocaas waa qolo heble kii tusbax gooniya lagu arkaan la yidhaha waa kuu heble oo wadaadada laftirkooda dhibka noocaas ay isku colaadinayaan oo asaga kooxdiisa iyo jamacadiisa ciddaan ka tirsaneen uu arka lafcad inay toobin ku hayso ayada laftirkeeduna waa dacwa aljaahiliya oo la isku colaadinayo oo la isku xiriirinaya ninka kooxdaada ka tirsan aad waxa marxabaynaysid shahwada cabaysaan isxiriirinaysaan koo xibla ninka ka tirsanna markaad jidka ku aragta aad kaga leexanaysi war muxuu kaa galabsada xoruu kaa dhaca maya masaajid hebel buu ku tukadaa kuu xiblu la shaacabaa kuu xiblu ka tirsan yahay khata weeye arrinkaas marka urur diineed oo kooxu diineedna ah, ha u olo olayni mid adduunyo iyo kuwo maamul goboleedyana ha u olo olayni waxaad ka talisaaad noqotaa maslaxada caamka ah ummadda nebi maxamed ruux isu keenoo ka taliya haddaad wada awoodi weydid inta soomaali tahay ka tali haddaad wada awoodi weydid intaad dhex joogtid ka tali laakiin inaad noqotid fardi un koox u xirxiran hadday khaldan tahayna la khaldama haday saxan tahayna la saxma ayadaasna u tacasubo weligeed ayada un waxawey u indhala ayaan darro weyn baa ku haysata haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa soo saaray wanasaa'iyu abu cabdiraxmaan anasaaina cabdiraxmaan annasaa'ina waa soo saara nasaa'i bibacdihi gebalki wa axmedu axmedna wuu wariyey wabnu xibbaana ibnu xibbaanna waa soo saara walxaakimu xaakimna waa soo saara wasaxaxahu wuuna saxiix yeela xaakim wawaafaqahu dahabiyu imaamu dahabina waa ku waafaqay sixadaas wuuu yih waa saxiix xadiisku waqaala tirmidiyu wuxuu yidhi xasanun saxiix waana xasan waana saxiix wuxuu xadiidkuina tusinayaa qodobo dhowra ah. kow waxaa ka mid ah nebi ciise iyo nebi yaxye inay isa soo gaareen ayagoo laba nebi ah ay haddana wada kulmeen oo risaalada ay isku soo gaareen isku waqti ahaayeen horta xadiidku waa ina tusinaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey labadoodaba reer bani israa'iil in loo soo diray laakiin nebiyullaahi yaxyaa geeridiisaa ka horreysay nebi ciise intii la kor qaaday leanna nebi ciise ma dhiman waa la kor qaada bal rafacahu llaahu ilayhi nebi ciisaa marka dembeeyey oo ka dembeeyey geerida nebi yaxye markuu nebi yaxye geeriyooday kabacdi baa nebi ciisena la kor qaaday waxaana u daliilay culimmadu u deliishadeen xadiidka abuu hurayra oo muslim uu wariyo uu nebigu yidhi walaysa beynii wa bayna ciisa nebiyun aniga nebi ciise wax nebiyu nooma dhexayn xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay suurtagal tahay maadaama nebi ciise iyo nebi yaxya isa soo gaareen inay mucaasaroodaan isa soo gaaraan hal nebi wax ka badan nebiyullaahi luut iyo nebi ibraahimna sidaasoo kale isu soo gaareen xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey yaxye oo nebi yaxye ah cabsida ku jiri jirta oo ilaahay ka cabsan jiray fariintii loo soo dhiibay markuu nebi ciise yidhi anaa gaarsiinaya dadka wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa ilaahay inuu i cadaabo hadduu nebi yaxya ilaahay ka baqayo aniya adigu miyaynaan mudnayn ilaa ilaahay ka cabsanno wixii ilaahay ina baray aan gudbinno waxaynu barannay aan ku dhaqanno xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa nebi yaxye iyo nebi ciise meesha ay ku noolaan jireen sheegnay inay isa soo gaareen in reer bani israa'iil loo soo dirayna sheegnay meesha ay ku noolaan jireenna ayana xadiidku waa inoo faa-iideeyo baytulmaqdes iyo halkaasay joogan iyo bilaadu shaam xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa mu'miniintii reer bani israa'iil inay ahaayeen mu'miniin aada u tiro badan xaggee laga qaadanaya markuu nebi yaxye yidhi muxaadaraan jeedinayaayo waan waaninayaa masaajidkiibaa buuxsamay masaajidkiibaa qaadi waayey bannaankiisaasaa marka dadku fadhiyaan oo la dhooban yahay dad ahlu khayr ah oo tiro badan marka inay ku jireen oo mu'miniin ah oo khayrka dhagaysanaya dacwadii ambiyadaasna ay waxa weyaan dacwo naajixa noqotay oo dadku ay qaateen nebi ciise iyo nebi yaxye ayana xadiisku waana tusinaya xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sharaa'icdiisoo dhan waxay ka midaysan tahay ambiyadii uu soo dirayey towxiidka in ilaahay keligii la caabudo shirkigana la iska daayo salaada iyo soonka iyo sakada iyo sadaqada intuba inay jiri jireen nebi moxamed ka horna xadiidku waana tusinaya waa laga yaabaa iskusi inaynaan u tukan jirin waa laga yaabaa sakada iyo sadaqada inaynaan iskusi u bixin laakiin inay mashruuc ahay sakada iyo sadaqada iyo salaadaba xadiidku waana tusinaya wuxuu kalou xadiidku inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa waxyaalaan ka faa'iidaysanayna ka mid a ah ilaahay dikrigiisa iyo xuska ilaahay la xusaayay inuu yahay xirsixir kaa ilaalinaya shaydaanka sidaa ogeed badi dikriga ilaahay wax ka fiicanood shaydaan isaga ilaalin kartaa ma i jirto wuxuu xadiidku ina tusinayaa midnimada ummadda iyo jamaacada ummadda in la laasimato faraaruquna la iska ilaaliyo jihaadka islaamka in waxaa weeyaan loo olo oleeyo oo laga qayb qaato kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn oo la galo waxaa ka mid ah qabyaaladda anaaniyada qoysnimo iyo faamilnimo ama kooxaysi in la isu laayo dadkana la isugu diro dunuubta waaweyn oo la galay iyaduna ka mid tah alqisatu athaaniyatu wathalaahuun qisada soddon iyo labaad can ubay bni kacbin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaama muusaa nabi muuse istaagay khaiiban xaaluu yahay mid u khudbaynayo ka dhex khudbaynaya fii bani israa'iila reer bani israa'iil fa su'ila waa la weydiiyey ayu nnaasi dadka keeba aclamu ugu aqoon badan nebi muusow dadka yaa ugu aqoon badan qaala wuxuu yidhi ana nin iga aqoon badan oo hooye ay dhashay ma jirabi aniga wiy waan ogahay fa cataba allaahu ilaahay baa canaantay calayhi dushiisa muxuu ilaahay ku canaantay id waqti lam yurid uusan u celin alcilma ogaalka ilayhi allah waxaa la rabay inuu yihahdo ilahay baa garanaya sax reer bani israa'iilkii marka uu dhex jooga ha ka aqoon roonaado laakiin dadku reer bani israa'iilka keliya ma ahayn ummado ka horreeyana waa jiraan kuwo ka dambeeyana waa jiraan kuwo waqtigiisa joogo wuxuusan aqoon yaqaanana waaba la helay waan arki doonnaa wa awxa allaahu ilaahay baa wuxuu u waxyooday ilayhi nebi muuse inna lii aniga waxaa ii sugnaaday cabdan addoon addoonkaasoo bimajmaci lbaxrayni labada bad meeshay isugu yimaadaan jooga addoonkaasoo huwa asagu aclamu ka aqoon badan minka adiga waxaa loo sheegay darsi ah addoon kaa aqoon badan baa jiro weliba kula nool joogana adduunyada qaala nebi muuse wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyow wa kayfa lii aniga sidee buu igu sugnaaday bihi ayulwusuulu bihi sidee ninkaa ku gaari karaan u xeraysto wax ka soo bartee faqiila waxaa lagu yidhi ixmil qaado xuutan mallay fii miktalin waxaad ku qaadataa sallad ama dambiil fa idaa goortii faqadta aad weydid hu mallaygaas fa huwa ninka ka aqoon badani hamma halkaasuu ku sugan yahay meeshii mallayga aad ku weydi markaad maraysa mallayga dambiisha ku jira see kaaga fakan ilahay baa xigmad kale in la tusaa la rabaa ninka in laga aqoon badan yahay mallaygaas dambiishaada ku jira meeshaad ku weydid meeshaa ka raadi ninkaa aqoon badan baa joogay ama saadu waa kor dhigantaho waa daraf makaano baciid ah fandalaqa wuu tegay nebi muuse wandalaqa waxaa tegay macahu la jirankiisa fataahu wiilkiisii yuushac ibnu nuun ahaa waa wiil u adeegi jiray oo la joogi jiray nebina ah wa xamalaa waxay qaateen xuutan mallaygiibay xambaarteen fii migtalin dambiil xataa kaana ilaa ay ahaadeen cinda sakhrati dhagax weyn agteed fa wadaca way dhigeen ru'uusahumaa madaxyadoodii ayay meeshaa dhigeen fanaama way seexdeen <coughs> geedkii dhagaxii markay yimaadeen dhagax baa la barkado waa la seexda fansalla wuu siibtay alxuutu malaygii min almigtali dambiishii ayuu ka dhex baxo ka dhex fakada fatakhada wuxuu yeeshay sabiiluhu wadadiisii filbaxri badda dhexdeeda saraban meel la qaado waddadii buu meel ka jexdo ka qaadayba wa kaana limuusaa muuse waxaa u sugnaaday iyo wa fataahu wiilkiisii cajaban la yaab fandalaqaa way tageen baqiyata yowmihimaa maalinkooda intii ka dhimanayd iyo waleylatahumaa hameenkoodii falamaa goortii asbaxa ay waa bariisteen qaala muusa muusaa wuxuu ku yidhi lifataahu wiilkii wiilkiisii aatinaa nasiih oo noo keen qadaa'anaa qadadeenni qadada ay wataan waa malaygii malaygii inoo soo bixi laqad laqiinaa waxaan kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa ee kana nasaban daal warwaa daalla talow muxuu la daaloo raadinaya cilmiguu raadinaya iska warwareeg ma ah dalxiisna ma aha hal nin oo ka aqoon badan baa loo sheego ninkaasu raba inuu ka faaidaysto daal iyo rafaad walam yajid muusan helin muusaa nebi muuse masan wax taabasha oo min annasabi daal ah xataa jaawaza ilaa uu gudbay almakaana booskii alladii kaasoo amarahullaahu alla uu faray bihi asaga maxaa laga wadaa intii mallayga uu watay wax daala ma dareemayn leanna meeshuu u socday buusan gaarin show meesha uu seexanahayo oo daalku ku qabtay waaba meeshii nabi khadar joogay markii mallaygii uu fakaday ayagoon ka warqabin bay iska tageen marka markay lugeeyeen oy socdeen bay aada u daaleen daalkaasi marka wuxuu tusinayaa inay meeshii soo dhaafeen fa wuxuu yidhi fataahu wiilkiisibaa wuxuu ku yidhi lahu nebi muuse ara'ayta ka waran id waqtigii aweynaa aan u soo dumannay ilaa sakhrati dhagaxa fa innii anugu nasiitu waan halmaamay alxuuta mallaygii mallaygii markiibuu fakaday buy markaan dhagaxa barbarkanaynay inaan kuu sheegana waa halmaama qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi daalika arrinkaasoo malayfakashada ah maa kii weeye kunnaan ahay nabqii kuwa dalba waxaan raadinaynayba waxaydun u soconnay meesha kalluunkaasu ku fakado inaan ku nagaannoo nin ka baarbaaranay ah fartadaa way soo noqdeen calaa aarihimaa raadk calaa aahaarihimaa raadkoodii qasasan ayagoo weliba raad raacayo dib u soo raad raacay intahayaa markay soo gaareen ilaa sakhrati dhagaxii idaa waaba iyadoo rajulunin musajan mid la duubay la duuduubay uu yahay bithawbin maro nin maro huwanoo maro ku duuduuban bay meeshii ugu yimaadeen fa sallama wuu salaamay muusaa muuse nebi muusaa salaamay marka ninkii duuduubna fa qaala alkhadiru khadir baa wuxuu yidhi annaa sideebaa biardika dhulkaaga ugu sugnaatay salaamun salaam war dhulkayga maanta yaa isalaamay buu yidhi macnaha in la salaamo oo salaan islaan lagu salaamo baa qariib la noqotay seebay qariib la noqotay laba midkood bulshadan uu nebi khadar dhex joogaa waxay yihiin bulsho wada gaala ah in qof muslima ah adoo dad gaalaha ku dhex jira uu ku yidhaha assalaamu calaykum wax qaribay kugu noqonaysaa marka waxaa labaadoo suurtowda salaanta waddanka nebi khadar uu joogo laga yaqaano iyo salaanta meesha muuse inay kala laba ahaayeen wuu gartay marka qofka salaantan salaamay qof waddanka joogi jiray inuusan ahayn annaas kayfa sidee buu biardika dhulkaaga ugu sugnaaday salaamun salaam qaala nebi muuse wuxuu yidhi ana anigu muusaan muusaan ah qaala khadar wuxuu yidhi muusaa banii israa'iila muusihii reer bani israa'iil baa qaala wuxuu yidhi nacamhaa ninkii nebi muuse hayo reer bani israa'iil baana qaala wuxuu yidhi nebi muuse hal attabicuka muku raacaa calaa an tucallimanii inaad ibarti darteednama kuu raacaa mimaa kii xaggiisa aad wax iga barti cullimta lagu baray rushdan xaalu yahay hanuun wixii ilaahay ku baray oo aad haysidoo aqoon ah inaad ibarti darteed makuu raacayo weliba aad wax iga barti qaala nebi khadar wuxuu yidhi innaka adigu lan tastadiica ma awoodaysid maciya la jirankayga sabran adkaysasho iima adkaysan kartid inaad xorow ii noqoti wax iga barta oo cilmiga iga qaata dulqaadkeeda ma yeelan doonti canaanta raysata soo ma jeedid anaa dadka ugu aqoon badan nebiga ku hayay hadda waxaa la leeyahay aqoon awood uma yeelan kartid inaad iga faa'iidaysatid wa ficlan waana dhici doontaa sidaa nabi khadar uu sheegayaa dhici doonta wuxuu ka faa'iidaystay laakiin qayb badan buu ka tegey <clears throat> marka ma awoodi doontid yaa muusaa muusow muxuu idiin qorayaa a yaa muusaa muusow innii anugu calaa cilmin aqoon baan ku dul sugnaha aqoontaasiyo cilmigaasoo min cilmillaahi ilaahay aqoontiisa ka tirsan iyo cilmigiisa tacaalaa sarreeyi aqoontaasoo callamaniiha alla uu i baray aqoontaasoo laa taclamuhu aadan aqoon anta adugu cilmi iyo aqoon aadan adigu aqoono allay baraan leeyahay wa anta adiguna calaa cilmin aqoon dusheed baad ku sugan taha aqoontaasoo min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ka tirsan tacaalaa sarreeyi cilmigaasoo callamaka hu uu ku baray allaahu alle cilmigaasoo laa aclamuhu anigu aana garanayn cilmi anigu aana aqoon ba adigu taqaanaa allahna ku baray midaadan adigu aqoonna ana aqaan allah ay baray qaala wuxuu yidhi nebi muuse satajidunii waad ii heli doontaa insha allahu allah hadduu doono saabiran inaan ahay mid sabra so ma awoodi doontid wuxuu yidhi waan sabrayaa ardaynimada waan ku sabrayaa walaa acsii kugu caasin maayo laka adiga amran hal arrinna kugu khilaafi maayo waan kugu hoggaansami fandalaqaa way tageen maaqa qof weeye yaa nebi muuse iyo nebi khadar iyo wiilkii laakiin meesha waxaa qoran taniyo fandalaqaa labadoodii way tageen wiilkii xaggee lagu ogaa maadaama qisada waxa loo guntay ay labadooda ahayd wiilkuna taabic nebigan iskala socdo uu yahay labadoodii keliyaa la sheega waxaa kaloo suurtooda inuu meeshii kaga haray ayaduna waa suurtagal laakiin waxaan arki doonaa inuusan ka harin la socdo fandalaqaa way tageen yamshiyaane xaalay lugaynayaan xagee lugaynayaan cala saaxili badda xeebteeda fa marat waxaa soo martay safiinatun doon fa kallamuuhum way la hadleen damiirkan jamca sooma jeedid dad badan baad hadda moodaa nabi muuse iyo wiilkii iyo nabi khadarna wada socda maxay kala hadlayaan an yaxmiluuhum inay qaadaan naqaaday yidhaahdeen fa carafuu dadkii doonta wadaa waxay garteen alkhadira nebi khadar bay garteen fa xamaluu way qaadeen humaa labadii nebi bikayri nowlin nowli maxaa u taqaanaa soomaaliga sahay soo maaha carabigana waa kana waa nooli caadi ah ayagoon wax kharasha weydiisan oon kharash ka qaadin ayay qaadeen maadaama nabi khadar la garanayo wa jaa waxaa yimid cusfuurun shimbir shimbir baa timid fa waqaca wuxuu fuulo ku dhacay calaa xarfi safiinati doonta daanteeda iyo dhinaceeda iyo jembigeeduu fuula doontii bad bay marka maraysaa fa naqara wuxuu kawiiye oo garaacay naqratan hal garaacid ow naqratayni ama hal dhufasho filbaxri badda shimbirkii doonta dhinaceeda saaraabaa badda biyaheedii hal mara afka saa ku siiya ama laba jeer waana kala soo bax baddii doontii biyahay dhex maraysaaye fa qaala alkhadiru khadir baa wuxuu yidhi yaa muusa muusow maa naqasa ma nusqaamin cilmi aniga ogaalkayga iyo wa cilmuka adiga aqoontaada min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa marka loo fiiriyo ilaa ka nuqrati haada alcusfuuri shimbirkaanu kawinta uu kawiyey oo kaleeta maahna fii hada albaxri baddaan waxa ilaahay aqoon i baray iyo waxa alla uu ku baray marka la isku daro oo labaduba xag ilaahay aan ka helay ilaahay agtiisa waxa yaallaa kama nusqaamin shimbir afka badda geliyoo ka soo saaray wuxuu ka nusqaamiye kalamaan muxuu ka nusqaami waa waba waxba kama qaadi karo sidaasuu ku yidhi marka maxaa dhacay marka fa camada wuxuu u qasday alkhadiru khadar ilaa lowxin alwaax oo min alwaaxi safiinati doonta alwaaxdeeda ka mid a fa nasacahu wuu fujiyey doontiioo badda dul maraysa oo dadkii ay saaran yihiin oo nabi muuse saaran yahay oo wiilkii la socday uu saaran yahy o khadar saaran yahay doontii qayb ka mid a alwaaxdeedii weliba kuwii ku soconaysa ka mid a buu la kaca nabi khadar wa fujiyey haddii la fujiya hadee biyaha soo gelaya ama dhibbaa ka imaan kara ama waa fool xumaanaysaa fa qaala muusaa wuxuu yidhi qowmun qolo xamaluunaa na soo qaaday biqayri noolin mawli la'aan iyo kharash la'aan inugu soo qaaday miyaad camadta u qasaday ilaa safiinatihim doontooda oo fakharaqtaha aad kala jeexday weliba lituqriqa shaad u maashaysid ahlaha ehelkeeda dadkaa rabtaa badda inaad ku dhamaysid dhammaysidb qaala khadar wuxuu yidhi alam aqul miyaana kugu odhan innaka adugu lan tastadiica ma awoodaysid maciila jirank sabran la jiran sabar aad sabartid maciila jirankayga soo kuma oran buy hadaayato soo kuma digin buy ma sabri doontid oo aqoontan kuma sabri doontid soo kuma oran cashar baa loo dhiga marka qaala wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii ha ii qaban bimaa wixii nasiitu aan halmaamay halmaan ba iga ahayda raalli noqobi markaan kula addoon baad nagu halaagaysaa iyo waxbaad rurujisa waay halmaan ba iga ahayde macallin raalli noqo waa macallinkiisi waxbuu ka faa'iidey fa kaana aluulaa tii hore waxay ahayd min muusa muuse nisyaanan halmaan siduu sheegay ba wuu halmaansanaa wuxuu yaqaanay ma ahayn fandalaqaa way tageen fa idaa waaba iyadoo hulaamun wiil yara yalcabu uu la ciyaaraya maca alkhilmaani wiilal yaryara fa akhada wuu qabtay alkhadiru khadar bira'sihi wiilkii madaxii buu qabtay min aclaahu qaybtaa sare ayuuna ka qabtay faqtalaca wuu rujiye ra'sahu madaxiisii wiilka biyadihi gacantiisa hal maru saa u dhifta intaasaa go'daybu wiilkii kow xoog badnaaya ma aha xataa midi iyo torrey lagu goye ma aha hal maru saa u qabtay waa rujiye marka faqaala muusaa nebi muuse wuxuu ku yidhi lahu nabi khadar aqatalta ma waxaad dishay nafsa naf zakiyatan oo daahir oo saqiir ah biqayri nafsin oan wax kala dilin oan qisaas iyo naf kale tamidnaadan u dilan miyaa iska dilaysaa war dadka maxaa ulaynaysaab weliba saqiirka ulaynaysaa qaala nebi khadar wuxuu yidhi khadar hal eray buu alam aqul miyaana kugu dhihin laka adiga innaka adugu lan tastadiica ma awoodi doontid sabran adkaysasho maciila jirankayga fandalaqaa way tageen xataa idaa atayaa ilaa ay yimaadeen ahla qaryatin magaalo ayay yimaadeen xataa idaa atayaa ilaa ay ka yimaadeen ahla qaryatin magaalo istadcama ama xataa idaa atayaa markay yimaadeen ahla qaryatin magaalo dadkeed istadcama cunto ayay weydiisteen ahlahaa ehelkeedii waxay warna martiqaada socotaan nahay fa abow magaaladii dadkii deganaa waxay diideen an yudayifuu inay martigeliyaan humaa labadooda ma idin marti qaadayna waxna idin siin mayna yidhaahdeen fawajadaa waxay heleen nebi muuse iyo khadir fiihaa magaalada dhexdeeda jidaaran derbi yuriidu doonaya an yanqada inuu dumo derbi inuu dhaca rabay u yimaadeen qaala alkhadiru khadar baa wuxuu yidhi biyadihi gacantiisa gacantiisa maxaa laga wadaa qaala ee bimacnaa ashaara wuu ishaaray alkhadiru khadar biyadihi gacantiisa derbigiibuu gacanta saa ugu ishaaro saa ugu qabtay fa aqaamahu wuu istaajiyey marka derbigii dhacayay hal maruu saa uu istaajiye derbi dhan oo dumaya qofka gacanta inta saa uu qabtay saa uu istaajiye ka war wiilkii yarkaa madaxuu saa u qabtay hal maruu rujiye jamiil fa qaala muusa muusa wuxuu yidhi low shi'ta haddaad dooni lahayd khadirow latakhadta waxaad samaysan lahayd calayhi calaa iqaamatihi derbigan toosintiisa ajran mushqaayaad nooga qaadi lahayd nimanka waxaad odhan lahayd derbigaan idiin toosinayaaye maadaamaad naga seexateen wallahana idiin toosina kharashla'aana kharashna siiya maa nimanka lacagna uga qaadi qaala nabi khadar wuxuu yidhi haadaakani hadalkan aad ku hadashay firaaqu beynii wa beynika meeshan aniya adigu ku kala tegi lahayn wiihi inaad sabartido cilmigayga iyo fawaa'idka iyo jawaahirta iyo waxa iga daadanaya aad iga waad ku sabri weyda halkaana isugu keenta laakiin waxaan keliya kuu samaynayaabi wixii aad ku sabri weyday oo aan samaynayaan kuu fasirayaabi doontii aan kala gooyey ilmihii yarkaahayo aan dilay derbigaa aan toosiyey qur-aanka intiiba suuratulkahf baa lagaga warramo intiiba laguu sheegay nebiyulaahi moxamed wuxuu yidhi yarxamullaahu allah u naxariista muusaa walaalkaiyo muuso lawadidnaa waxaan jeclaan lahayn low sabara inuu sabro alla hadduu sabri lahaa jeclaan lahayna xataa yaqusa ilaa uu nooga qiseeyo calaynaa dusheenna min amrihimaa arrinkooda maalinkii dhan hadduu iskala socdo shib ahaan lahaa oo uusan hadal ku fureenba waxa weeye wax khayr badan oo kalea laga faa'iidi lahaa buu haadaa kani xadiidun saxiixun muttafaqun calayh <clears throat> xadiidkaani <clears throat> qolyo uu xaafi bin xajar yidhi waa jahlo aan aqoon lahayn baa waxay yidhaahdeen nebi khadar iyo nebi muuse nebi khadar baa ka fadli badan qisadan markay arkeen sax maaha bi way dhici kartaa qof kaa fadli badan macluumo asugu uusan hayn inaad adigu heli kartid way dhici kartaa marka taasi dhib ma leh bal xaafid ibnu xajar wuxuu sheegay qolyo zanaadiqa ahoo kafaraha waxay yidhaahdeen shareecada daahirka ahoo nebi muuse iyo kale waa shareeca dadka cawaamta ay ku dhaqmaan laakiin qolyo owliyaha waxaa jira daahirka aan ku dhaqminoo cilmi la duniya iyo mid yaqaana weeyaan baatin ah oo hadday doonaan aan tukanaynin oo dadka iska laynaya oo khamrada cabayoo zinaysanaya kuna odhanaya waxa weya anuu mu'min baan ahayo waa garaadagooye waa zanaadiqa bi kuwaas waa gaalo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa cilmiga in loo rixlaysto oo loo safro oo dhib badan loo soo maro fadliga ay leedahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey dadka ahlulcilmiga in loo khidmeeyo oo loo adeegaa inaysan mushkilo lahayn iyo ahlufadliga fatihii la socday nebi muuse ku tusinaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa qofkii daalka iyo rafaadka socdaalkiisi uu kala kulmay inuu sheegi karo war waan daalay oo waa rafaaday buu yidhi oo dhib baan kala kulnay safarkeenna xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa nabiyullaahi khadar iyo nebi muuse midkoodna cilmu qeybka inuusan wax ka ogeyn ilaahay intuu ka ogeysiiye maahani nabi khadar hadduu og yahay cilmu qeybka markii la weydiiyey yaa dadka ugu aqoon badan nabi khadar buu sheegi lahaa laakiin cilmu qeybkuusan ogeyn nebiyullaahi khadarna markii uu yidhi war waa kuma salaantan waayo markaasuu waa muuse muusehaas miduu yahay muusan garma muusihii reer bani israa'iil baa mise waa muuse kale waa kii reer bani israiil bu hadduu cilmu qeybka og yahay muuse markuu yidhiba waa garan lahaa inuu muusihii nebi muuse yahay calayhi salaam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ka qaadanaynaa oo waxyaalahan ka faa'iidaysanayna ka mid ah qofka taabica ah ama ardaygaaga in loo dhimriyo shuruuddaa markii hore la kala galay waxba ku weydiin maayo waa sabra hayaa buu yidhi haddana maca daalika su'aalo badan buu weydiiyey nabi khadaroo marka rabay inuu waxbaro mar walba waa sabrayey miyaana sidaa kugu oran buu ku hayey miyaana sidaa kugu oran miyaana sidaa kugu odhan nebiyullaahi muuse wiilkii la socday markii uu yidhi waan halmaamay muusan la dagaalamin oo wiilkii ma ma xarxaarin oo waxa weye ma canaanan oo ma dhibin ayadana waa dhibrin dhan kale ku tusinaysa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeye oon ka qaadanayna wax kasta oo qofka bani aadamkaahi uu maleeyo inuu awoodi karo waxaa dhici karta inuusan awoodin wax badan baad iska dhaadhicin kartaa inaad samayn kartid laakiin xag ilaahay ay ka qadaran tahay inaadansa awoodi karin nabiyullaahi muuse markuu hadlaya wuxuu yidhi satajidunii in shaa allah saabiran waxaad igu ogaan doontaa inaan sabrayo arrinna aana kugu caasin saasaan samaynayaabih ilaahay mashii'adiisana waa cuskaday wa ficlan mana uusan samayno arrinkii maysan dhicin xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa mashii'ada ilahay in la barakaysto waxaasaan samaynayaa markaad leedahay in shaa allah waxaasaan fulinayaa in sha allah xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyaa ardaygu sheekhiisa inuu ka dambeeyo adeeco sheekhu hadduusan macaasiyo xumo la imaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey basharka iyo aadamaha iyo noolaha iyo uunkao dhan hadday malaa'ig yihiin iyo hadday rusul yihiin iyo dad caadiya ah hadday yihiin kulligood cilmigoodu marka cilmiga ilaahay loo fiiriyo inuu yahay wax yar nebi muuse iyo nebi khadar oo laba nebi ah baa waxay isku wargeliyeen cilmiga aad leedahay iyo kan aan aqaan marka la isku daro dhan cilmiga ilaahay marka loo fiiriyo shimbirkaa badda afka geliyoo soo qaaday wuxuu ka qaaday oo kaleeto weya waxba kama qaadi karo xadiidku wuxuuna tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa ilaahay in laga edabsado subxaanahu wa tacaala yaa dadka ugu aqoon badan markii la weydiiyey nebi muuse anaa ugu aqoon badan buy ilaahay waa canaanta wuxuuna ku canaantay maadaamuusan cilmu qeybka waxba ka ogeyn arrinkaa cilmigiisa inuu ilaahay u celiyaa ilaahay ka rabay mana uusan samayn ilaahay marka ka edabso war dadka yaad ogtaho magaaladan joogo ka aqoon badan war ma ogi baad leedahay dadka miyaad ka warqabtaa adugu maya ma ka warqabti xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa shay xumaataa inaad dhibaataa inaad samayn kartid adoo mid kaga weyn kaas kaga hortegay akhafu dararaynkii waxay culimmadu u aqoon jireen doontii alwaaxdeedii qeyb buu ka ruji nebiyullaahi khadir dhib ka weyn buu ka hor imaanayaa nin boqoroo gaalaa ah ka horreeyo doontii qurux badan oo arkaba asagaa la wareegaba laakiin doontu hadday jajaban tahay ma uu taabto ayadiioo jajaban bay sii dhaaftay markay dhaaftana waa lasii kabaya alwaxdi waa lagu celinaya xoolahaaga marka gabal ka mida inaad fasahaadin kartid oo gubi kartid xataa adoo qaarka kale ku badbaadinaya aqafu dararayn waa masale muhima wey xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa badda in lagu dhex safri karoo la mari karo nebiyullaahi khadar baa ku safray nebi muusena waa ku safra wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa marka la safraya sahay in la qaataaye tala saarashada ilaahay aad tala saaratay inaysan ka hor imaanayn nebiyulaahi muuse nebi ilaahay ku xehanoo ilaahay tala saartay buu ahaa haddana sahaydiisuu watay isdiidi maayaan marka tawakulka iyo iyo iyo sahay qaadashadu xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka taabica ahoo ku raacsan fataa in lagu magacaabi karo wiil nebiyulaahi muuse ninka la socday waa nebi laftirkiisu laakiin fataa lagu magacaabay wiil xadiidku wuxuu kale inoo faa'iideeyey dadka khaadimiinta oo kuu shaqaynaya inaadan iskala weynaano weelkaaga ay wax kugula cunaan waa nebi ilaahay wiil yar baa la socda waa khaadim u khidmaynaya cuntadeenna inoo keen bi aan wada cunne muuse oror cuntadii keliga ii keen adugu khaadim baa tay hadhow wixii soo haran ku siinaya marka waxaa weeye dadkaa in loo naxariisto shaqaalaha oo laga warqabo oo weelkii gacanta ay kula geliyaan sunnada nebiyullaahi maxamedna waa ka mid qofkii cunto kuu keenay oo kuu soo koriyo dabkeedii kaa xigsaday in laga warqabo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey qofka ardaygaaga ah ama qof kaloo caadiyaba haddii intuu waxgalo uu kuu cudurdaarto cudurdaarkaas mararka koobaad iyo in la aqbalo oo marka koobaad baadan hawsha xididada u jarinba raalli ahow buu yidhi halmaan bay iga ahayd waa u cudurdaaray markii kaleeto waa u cudurdaaray markii saddexaad kala tag bay noqotay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey intaad nooshahay inaadan ka quusan inaad cilmi kororsatid meeshaad doontay jaamacaddaa doontay soo dhamme intaa doonto sheekha wax ka akhriso cirahaa kaa soo baxdo waa yeelow waa nebi ilaahay oo ambiyadii reer bani israa'iil loo soo diray nebigii ambiyada ugu fadli badnaaba ku jira wa maca daalika wuxuu safarkaa dhibta badan u marayaayoo badda u fuulayaayoo u gaajoonaya u daallan aqoon kororsi buu rabaa innagana waxaa laga yaabaa soomaalida dhowr kitaab intaan akhrisanno in la yidhaahdo hebel waa caalin qalinjabiyey qalinjabin wax la yidhaahdo waa u dhammaata ninkaas wax yar buu soo qaadan wax yar buu akhrisan dhowr kitaab buu akhrisan jaamacad buu ka soo bixin inuu wax dambe sii korsado diyaaru ma ah sax maa arrinkaas intaad nooshahay oo xusulkaagu xabaal ka sarreeyo ku dadaal adiguna inaad aqoontaada kororsatidoo marra aqoontaadu wax weyn aysan xad lahayn wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa wa saxbihi ajmaciin